بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول طبعا إيا السيدين إلى آخر سورة برع بقول لباطن إيا السقاس آياتنا إنه كب الله بأن آيات ظهر يكون حدنت لقد تاب الله الله وكتوب أقبلي على النبي النبي قال الله وكتوب أقبلي iyo wlmuhaajiriina muhaajiriintii la socotay iyo walansaari ansaartii la socotay aladiina muhaajiriintii iyo ansaartii itabacuuhu raacay fii saacati alcusrati saacaddii dhibka badnayd min bacdi maa kaada intuu sigay kadib yaziiqu inuu leexdo quluubu fariiqin qayb qalbiyaalkood oo minhum iyaga ka mid a ah. uma taaba calayhim alla uu ka toobadii uu waafajiyeyoo qalbigoodii ay waswaaska ku fikireen mayna raacin way soo noqdeen inahu alla bihim dadka ra-uufun ka u naxariista weye raxiimun u naxariista marka tawbadu waa xaalo laga guuray oo xaalo kale loo guuray xaalo macsiyo laga guuray xaalo daaca loo guuray iyo xaalo daaco oo laga guuray xaalo kasii sarraysa loo guuray marka nabiga tawbada laga aqbalay xaaladii uu ku jiray ee heerka sare ahayd yuu kor uga sii gudbay oo tudhib badan buu galay muhaajiriintuna waa sidoo kale oo nabigay la socdeen saacat lcusri waxaa weeye xagga biyaha iyo xagga saadka iyo xagga gaadiidka iyo xagga hawada intaba saacad dhib badan bay ahayd marka dadkii nabiga la socdee la baxay qayb ka midii ah inay leexdaan baaba suuragal noqotay yaabay ku fikireenoo war waxaan miyaan xamili karaa markii dee la gaajooday allah baa u gargaaray way degeen markii dambe ilaa waa ka tooba aqbalay toobadu alla waafajiyey weyn inahu bihim ra'uuf raxiim ra'uuf waa naxariiso waa xumaanka celin raxiimna waa wax siin waala alaaati saddexdiina waa laga aqbalay aladiina saddexdii khullifuu la dib dhigay tb tb ka aqbalkooda la dibdhigay ma aha dibdhicii ay ka dibdhiceen dagaalka ma aha tawbadoodii baa la dibdhigay la aqbali lahaa haddayna sidaa ahayn dad fara badan baa dibdhacay xagga dagaalka xataa idaa daaqat markay ku cidhiidhiyantay calayhim dushooda alardu dhulku bimaa ruxban intay waasic ahayd maca rubxihaa intay waasic tahay dhulkii baa ku cidhiidhyamay ilan qofka cabsanay meel walibaa ku cidhiidhi dadkii baan la hadlaynin waxaa amar lagu bixiyey inaan lala hadlin yaa amar lagu bixiyey oon lala sheekaysanin oo hataa kacab bin maalig oo dhalinyaro ahaa islaantaada soo dir baa la yidhi islaantaada kulama joogi karto hilaal bin umaya isla islaamtaada soo dir baa wuxuu yidhi islaantii baa tiri waa oday maba dhaqdhaqaaqi karo marka waa la godo dhulka oo dhan baa ku cidhiid meelay u kici karaan male leh wadaaqad waxaa ku cidhiidinta calayhim dushooda anfusum naftoodii walbahaar iyo xusni keliya iyo qalbigoodii degi waaye wadanuu waxay u maleeyeen allaa maljaa makaanu magangal min allaahi alla ay ka magangalaan inaanu jirin ilaa ileyh allowna inaa u tooba keenaan mooye uma taaba calayhim alla waa ka tooba aqbalay oo toobadiibuu waafajiyey liyatuubuu inay toobo keenaan darteed buu alla ka tooba aqbalay in allaha alla subxaana wa tacaala huwa tawaabu ka tawbada aqbala weeye arraxiimu saddexdaa nin waxay ahayeen kacab binu maalik hilaal binu umaya iyo maraara binu rabiic marka kacab binu maalik baa aada u sheekeeyey sheekadiisii haddaan soo koobno markuu nabigu soo noqday yaa qalqii walbahaar baa igu furmay buuri markaasaa dadkii munaafiqiinta ahaa ee cudurdaar la-aanta ahaa yaa ku yaacay buuhi nabigii way cudurdaarteen uu ka aqbal uhi nabigu dhow iyo sideetan bay ahaayeen aniguna waanu imid buu yidhi waxaan idhi buui yaa rasuul allah wallaahi waktigaan ugu xoog badnaa oon ugu hanti badnaa bay ahayd buud mar walbana inaan baxaan isku dayo waxbaa si iga noqday buud sidaas weeye xaalkaygu buu yidhi markaasay nabigu wuxuu yihi xaaladiina waa la dibi waa kullifoodanoo inta wax kale imanayaan iska joog amarna waxaa lagu bixiyey xataa xaaskiisu inayna la joogin tolki baa yidhi war tolki baa yidhi war maad sida dadkii hore ay loogu cudurdaara maad ugu cudurdaaranto u sheegtay wuxuu hi horta nin iga faseexsani ma jiro yidhi waxaan waxaan been ahoo aan qurxiyo waan heli karay buuri laakiin ma yeelayo yidhi hortay sidan oo kala noqday ma jira laba nin baa loo sheegay ilaal binu mayo maraara binu rabiic kuwaasaan ku dayn buuri wuu iska tegay konton maalmood markay joogaan oo dhulkii ku cidhiiryamay oo naftii walbahaar uu nafta ka qaaday yaa habeenkii dambe towbadoodii soo degtay laba nin baa nina dhawaaqay waa laydinkaa tooba aqbalaye nina soo orday dhawaaqi baa iiga soo horreeyey buui ninkaa aad baanu xurmayn jiray buui adu sidaas xaalada uu nabigu u tagay wuxuu yaa rasuul toobadeeda waxa kamid ah waxaan hanti leeyahay waa sadaqe iga qaad markaasuu yiri war xoolahaaga wax laha markaasuu yiri waxa kale toobadeeda kamid ah inaan weligay been sheegin weligii been aan u qasay ma aana sheegin buuri barigi intaa ka dambaysay marka waa nimankaan nimanka laga tooba nabigii iyo muhaajiriintii ansaartii waa laga tooba aqbalay haye wacala alaaati saddexdiina waa laga tooba aqbalay aladiina saddexdii khullifuu la dibdhigay aqbalkooda ma aha dagaalkiiba ka hadheen maaha xataa idaa daaqat markay ku cidhiidhiyantay calayhim dushooda alardu dhulku bimaa ruxuba maca ruxbihaa iyadoo waasaca dhulkii oo waasaco meel walba yaa meelay tagaan iyo ciday la sheekaystaan bay waay oo daaqad ay ku cidhiidhiyantay calayhim dushooda anfusuhum naftooda walbahaad iyo murug oo ay u maleeyeen allaa maljaa meel la magan galaa inayna jirin min allaahi alla laga magan galo ilaa ilaahi isaga mooye isaga ku cararo uma taaba calayhim alla waa ka tooba aqbalayo wuu waafajiyey inay tooba keenaan liyatuubuu inay tooba keenaan waxaa kaloo lagu fasiraa uma taaba calayhim alla waa ka tooba aqbale liyatuubuu inay toobada daa'imaan sida hore ku daa uma taaba calayhim alla waa ka tooba aqbalay liyatuubuu inay tooba keenaan oo ilaahay wuu waafajiyey in allaha alla subxaanahu watacaala huwa tawaabu ka towbada aqbalay way araxiimu naxariis yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiy ittaqu llaha alle ka baqa wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheegi macooda ahaada yani kuwaa dhaqankooda qaata kuwaa ka mid noqda wey macnihii sheekan wuxuu kacab binu maalik muxuu ku nabadgalay iyo saddexda ninba runtay sheegeen bas hadday nifaaq wax qarsoon bu ahaan lahay wuu kusoo gadaal runtay sheegeen marka war runtaha lagu dadaalo waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam runta waxay kuu jiidaa ila alhudaa yani khayrkay kuu jiidaa markaad runta ku dadaasa ilaa ruuxii lagaga qoro inuu runla yahay jannadii marka dambena geyn beentuna waa sidaas midkeed yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye itaquu llaha alla ka baqa wakunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega macood ahaada maa kaana uma sugna umana banaana liahli madiinati madiine dadka degan iyo waman xawlahum kuwa hareerahooda min alcaraabi reermiyi ah an yatakhallafuu inay ka hadhaan can rasuulilaahi rasuul alle walaa yarqabuu inay ka jeclaadaan uma sugna bianfusihim naftooda can nafsihi ka jeclaadaan oo meeshay nabiga ka raaci lahaayeen u difaaci lahaayeen bay naftoodii way iska hadheen naftoodii bay jeclaadeen daalika maxaa ugu wacan sidaa oo inay dib dhacaan ayna ugu banaanayn biannahum bisababi annahum iyagu laa yusiibuhum asiibi maayo haday socdaan weyo raacaan nabiga damaun oon walaa nasabun dal walaa makhmasatun gaajo fii sabiili llahi alla dartii ku joogsan mahayaan mawdican makaanu joogsi yaqiidulkufaara gaalada cadhogeliya oo gaalada argagixiya walaa yanaaluuna ka gaadhi maayaan min caduwin cadowga naylin gaadhis yani wax yeeli maayaan ilaa oy sidaas noqoto kutiba lahum waa loo qori bihi waxaasoo dhan camalun camal saalixun wanaagsan in allaha alle subxaana watacaala laa yudiicu maha la raadiyo ma dayaco ajra almuxsiniina muxsiniinta ajirooda marka allah wuxuu leeyahay dadka reer madiinaad iyo dadka hareerahooda ah, ree juhayne iyo ree khifaar iyo ree aslam iyo ree musayne iyo dadkaa reer miyiga ah inay nabiga ka hadhaan uma banaana waa ka xaaraam naftooday ka jeclaadeen naftii nabiga cidlay kusii daayee nabigii oo duulay oo cadow ku socda yay ka hadheen allah wuxuu leeyahay hadday raacaan maxay heli lahaayeen hadday raacaan oyna ka hadhin waxay heli lahaayeen haddii oomaan iyo hadday daalaan iyo hadday gaajoodaan alla dartii iyo meel kastoo ay maraan oo gaalada cadho gelinaysa iyo wax kastoo cadowga gaadhsiiyaan waa loo qori ajir baa loo qori camal saalix marka maxay taa isaga hadladaadiyeen wey maa kaana uma sugna umana banaana liahlilmadiinati madiina dadkeeda iyo waman dad xawlahum hareerahooda ah oo milal calaabi reer miiga reer kifaar iyo reer juhayne iyo reer musayne iyo an yatakhallafuu inay kadib dhacaan oo ka hadhaan can rasuulilahi rasuul alle walaa yarqabuu ay ka jeclaadaan bianfusihim naftooda can nafsihi nabiga naftiisa ay ka jeclaadaan oy naftooda doortaan daalika awlanimo la-aantaasi ama ka hadhis la-aantaasi qiimaha ay ulayalahin waxay ahayd biannahum bisababi anahum iyagu laa yusiibuhum asiibi maayo damaun oon walaa nasabun daal walaa makhmasatun gaajo fii sabiili illaahi alla dartii walaa yadauuna ku joogsan maayaanoo mari maayaan mawdican makaanu joogsi yaqiidu cadhogeliya alkufaara oo argagixiya walaa yanaaluuna wax gaadhsiin maayaan mid caduwin cadow neelen wax gaadhsiin ilaa oo sidaa la helo kutiba lahum waa loo qori bihi acmaashaa sababteeda camalu saalix camal wanaa taasa iska haladaadiya in allaha alle laa yudiicu sidiisaba ma haladaadiyo ma dayaco ajraalmuxsiniina kuwa samafala ajrigooda ixsaanku waxaa weeye alle oo la caabudo siduu rabayna loo caabudo ixsaan baa la nabiga markii mal ixsaanu uu melku jibriil weydiiye wuxuu yidhi waa inaad alle caabudo siduu adoo arka haddaanaad arag ila isagaa ku arke walaa yunfiquuna ma bixinayaan nafaqatan kharash sagiiratan oo yar walaa kabiiratan tu weyn walaa yaqdacuuna ma goynayaan oo ma gudbayaan waadiyan tog ilaa ay gudbaan ay nafaqo bixiyaan kutiba lahum waa loo qori camal saalixa maxaa intaasoo camala loogu qoray liyajziyahum ullahu alla inuu ku abaalmariyo axsana maa shayka ugu wanaagsan kaanah yacmaluuna kuwa camal fala qoladaas hadday nabiga raaci lahaayeen hadii oon qabto iyo haddii daal qabto iyo hadday gaajoodaan iyo hadday kharash iyo nafaqo bixiyaan ama ha ama ha iyo togag badan haday gooyaan ajri weyn baa loo qori lahaa waa laga abaalmarin lahaa shaygay muteen ku kasii waa loo laablaabi lahaa wey walaa yunfiquuna ma bixiyaan kuwa nabiga ka hadhay hadday raaci lahaayeen nabiga nafaqatan nafaqo saqiiratan oo yar walaa kabiiratan tu weyn walaa yaqdacuuna ma gudbaan oo ma gooyaan waadiyantood ilaa ay gudbaanse kutiba lahum waa loo qori waxaa loo qori camal saalixa wuxuuna alla camalkaa fiican ugu qori liyajziyahum allah alla inuu ku abaal mariyo axsana maa shayka ugu wanaagsan kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa camal wamaa kaana almuminuuna muminiintu ma aha oo uma fiicna liyanfiruu inay baxaan oo dagaal ku baxaan kaafatan dhammaantood falowlaa nafara hallaa nafara lowlaadu waa taxdiid baa layidhaha waa tirtirse falowlaa nafara hallaa nafara may baxaan min kulli firqatin koox walba iyo qabiil walba oo minhum dadka ka mida daa'ifatun qayb liyatafaqahuu inay ay fahmaan fi diini diinta waliyunduruu inay u digaan qowmahum qowmkooda idaa rajacuu ilayhi markay usoo noqdaan kuwii duulay lacalahum yaxdaruuna si ay u digtoonaadaan oo u cabsadaan aayad hore waxayna soo martay infiruu khifaafan wahiqaala kulli baxaalay culimada qaar waxay dhaheen aayaddanaa nasakday laakiin nasakha waa laga maarmi karaayo aayaddaa waxay ahayd war halla baxay ahayd aayaddanuna intii awood loo leeyahay wey intaasay sheegaysa waa iskata fataqullah ma yaa ayuha aladiina amanu taqulla xaqa tuqaatihi cabsi midda ugu owleysan ka cabsadaa le waa arrin culus fataqu llaha ma stadactum baa taasaa fasirta marka aayaddu aayaddii hore fasiraysa marka laleeyahay baxa oo ha kala hadhina waa wixii suuragalaa loo jeeda marka meeshan waxaa la yidhi qiimaha ku jira waxaa weeye in la kala hadho marba qoladii cilmigii ay kuwaasi kasoo barteen nabiga iyo kuwii fadhiyey ula iman lahaayeen oo u sheegi lahayen war dhacdayo intaasoo waxyi aad timid haddii nabigu kuwa hadhay la joogana kuwii duulay markay soo noqdaan iyo u sheegi lahayen war intaasaa dee idinka dambaysay bay dhihi marka aayaddu labadaba waa muxtamil in kuwii baxay ay cilmi keenaan oo nabiga raacay iyo kuwii joogay waxaan ku daynaynaa kuwa la leeyahay cilmiga hasii bartaan waa kuwa nabiga ku hadhay kuwii baxay markay soo noqdaan way kuwa cilmiga la baraya taasaan ku daynayna insha allah wamaa kaana uma sugna umana banaana almuminuuna muminiintu liyafiruu inay baxaan kaafatan dhammaantood falowlaa nafara halaa nafara muu baxo min kulli firqatin koox walba oo minhu dad ka mid qayb liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinta kuwa nabiga ku hadhay si ay u fahmaan waliyundiruu u digaan qowmahum qoomkoodii duulay idaa rajacuu markay usoo noqda ilayhim xaggooda lacallahum yaxdaruuna si ay ugu digaan inay digtoonaadaan baa suura lacallahum yaxdaruuna inay digtoonaadaan baa suuragala oy alla ka baqaan marka qoladaasi markay soo noqda baa lai intaas waxyaa idinka dambaysay cilmigaasaa soo kordhay iyaga yimidna waxay u sheegayaan waan guulaysanay saasaa noqonay cilmi meesha ka soo baxay haddii la iswada raaco dadkii magaalada ku hadhay caruurtii yaa la jooga hadiise la wada joogo yaa duuli isqaybiyaa la leeyahay aayadaana sidaasaynu isu daboolsiino aayaddaa baxala lahaa dadaalu baa loo jeeday yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii qaatiluud la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinku soo xiga oo min alkufaari gaalada ah walyajiduu ha helaan fiikum idinka dhexdiina kildatan adayg ad adayg idinka helaan waclamuu ogaada ana allaha alla maca lmutaqiina kuwa isaga ka baqa nooda wey kuwa unbaa hilimaadka heli habaina alla wuxuu leeyahay gaalada kuwa idin dariska ah kuwa ka bilaaba waxaa laga yaaba haddaad kuwa dhaaftaan inay idinku soo labakacleeyaan sidaa darteed nabigu wuxuu ka bilaabay dagaalkii carabtuu ka bilaabay carabtuu ka bilaabay markii carab laga takhalusay yaa reer ruom loo duulay oo dagaalkan tabuka reer ruom baa lagu socdaa reer ruumo de boqolaal kuna yaa lagu socdaa nabiga malaha saddex kun baa la socotay marka guushu waxay raacday saxaabadii bay raacday marka macnuhu waxa weeye kuwa idin soo xiga ka bilaaba waa wuxuu nabigu uga bilaabay carabtii marka carab laga takhalusay oo diintii la isku soo subay yaa waxaa la aaday tabuka iyo reer rum baa la aaday reer faris iyagu dadkii majuusta ahaye faris iyaga dagaal fiican laguma qaadin dad iska qalbi jilicsan bay ahaayeeno wixii loo tegayba way iska soo galeen laakiin khuraafad badan bay ku dhex dareen iyagu reer ruom iyo sham diinta markii la gaadhsiiyey diin saafi a ah bay qaateen maxaa yeele khuraafiyiin ma ahayn reer sham waxbay caabudi jireen saxa oo diinihii hore wax ka hayseen diintii markaa u tagtay sham si saxay u qaateen hadda culammada islaamkaee wax qorta ee caqiidada inta badan ka hadasha reer sham wey laakiin reer faris dee khuraafiyiin baa dabbay caabudi jireen oo bay ahaayeen cabsi afka ka qaateen sidii khuraafadii u watana waa shiicadu waxay ka dhalatay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinaho qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xidhiidho idin dhow oo min alkufaari gaalada ah walyajiduu ha helaan fiikum dhexdiina kildatan ad aday jilec yaa laidinka heli waclamuu ogaada ana allaha alle maca almutaqiina kuwa allahooda ka baqa macooda wey macnaha waxaa weeye haddaad mutaqiin noqotaan cid kasta idinkaa ka adkaan waidaa maa unzilat suuratun suurad markii la soo dejiyo fa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid a ah, man dad baa ka mid ah yaquulu dhihi ayukum kii neebay zaadadhu u ziyaadisay haadihi suuraddani iimaanan maxaad ka fahamteen waa munaafiqiinta suurad baa soo degay wayna digtoo yihiinoo yaxsabuuna kulla sayxatin caleyh qayladii soo yeedhaba iyaga in la sheegi bay moodi way cabsanayaan markaasay dhi war hadda aayadan iyo wax siyaadisay talo meesha waxaan ka garanaynaa qofku hadduuna mumin dhaba ahayn waxba ma fahma ha ka si kasta haduu khuraafi yahay oo wax mataro yahay cilmi kasta haddii loo akriyo cilmigaasi geli maayo munaafiqiintu waa sidaa waidaa maa unzilad markii la dejiyo suuratun suurad fa minhum waxaa ka mida a munaafiqiinta man qaar baa ka mid yaquulu dhihi ayukum kii neebay zaadadhu u ziyaadisay haadihi tani iimaana dadka aan muminiinta dhabta ahayn ma gala cilmigu fa ama aladiina kuwa aamanuu muminoobay fazaadathm waxay u ziyaadeen iimaanan iimaan wahum iyaguna yastabshiruun oy ku bishaarayseen aayadda soo degta waa cilmi soo kornay iimaankiibaa u ziyaadiyo yaqiin bay sii siyaadsanayaan aayadda inay rumeeyeen lafteeda iimaankiio ziyaaday muctasilada ka war iimaanku ma ziyaada yidhaahdeen mana nuqsaamo waa hal noqdo oo taqalbiga ku jirta ah marka macnuhu wuxuu noqon qofka bidciga ah qofka faasiqa iyo abubakar inay isku iimaan yihiin ma aha sidaa iimaanku nimbe ninkuu ka cilmi badan yahay oo ka daaca badan yahay yuu ka iimaan badan yahay wey iimaankuna waxaa weeye atasdiiqu fi lqalbi waliqraaru billisaan walcamalu biljawaarix saddexdaasuu iimaanku ka kooban yahay acmaashu iimaankay ka mid tahay waa midhihii iimaanka allah wuxuu leeyahay faama aladiina kuwa aamanuu muminoobay fazaadathum waxay u ziyaadisay aayaddaasi iimaanan iimaan bay u ziyaadisay wahum iyaguna yastabsiruuna aayaddaasayba ku bishaaraysanaya iyo iimaanka u kordhay waama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaalkooda ku maradun jiro shaki baa ku jira fazaadathum way u ziyaadin rijan shaki qurun bay u ziyaadin madmuuman loo geeyo ilaa rijihim qurunkoodii wamaatuu way dhimanayaan wahum yow kaafiruuna gaala ay yihiin aayaddu markay soo degto kuwa qalbigooda shaki ku jiro aayaddu markay soo degto wayba sii shakiiba ruuxani muxuu ahaa cusub ee la keenay war haddana maanta waxana inoo keenay waa wax wixii iyaga dee u cunami waaye wey qurun baa usii koriyo qurun kaloo la dul saaray waa aayadda wey hadda dadka hadda dadkeena jooga dadka aan qur-aanka fahamsanayn oo sunada nabiga fahamsanayn markii qur-aan la akriyo wadaadkaas waa danaysto waxaa unbuu akriya dadka unbuu ku shuba mudanihiisa qabsada baa la dhig waa run wallaahi waan aragnay in badan baan aragnay waama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaalkooda ku jiro maradun jiro shaki baa ku jira fazaadathum aayaddu waxay u siiyaan fiidsan qurun madmuuman loo geeyey ilaa rijim qurunkoodi waa shaka qurunka la sheegi wamaatuu way dhimanayaan wahum yowman kaafiruuna gaala yihiin awalaa yarawna miyaynay arag oyna ogeyn munaafiqiintu annahum iyaga yuftanuuna in la fidineeyo fii kulli caamin sanad walba maratan aw maratayn laba jeer uma laa yatuubuuna dabadeedna ayna tuubo keenayn walaa hum yadakaruuna ayna waantoomeyn macnaha waxaa weeye sanadka ugu yaraan hal mara ama laba jeer yaa fidna dhici oo abaar baa dhici oo jiraa dhici oo colaad baa dhici miyayna taa ku wax qaadanaynin oyna toobo keenin baa laleeyahy dhibaatadan dhacday inuu dhibaato alla wata ta dambigooda ka dhalatay ma waanay ogeyn buu alla leeyahy subxaana wa tacaala ugu yaraan sanadkii mar ama laba jeer ay dhibaata dhici abaar iyo jiri iyo wax daran baa dhici taa baa la rabay intay ku taxsi qaataan inay toobo keenaan baa la rabay innagana sidaa wayna dul saaran tahay dhibaatooyinka dhacaya waa digniin waxyaabaha inugu dhacayahay waa digniin wey iyo dembigeeni allah wuxuu leeyahay awalaa yarowna miyaanay ogeyn miyaanay arag annahum iyaga yuftanuuna in la imtixaano kulli caamin sanad walba ugu yaraan maratan hal mara ama maratayn uma laa yatuubuna dabadeedna ayn tooba keenin waxaa ayna ku waana qaadanayn walaa hum yadakaruuna aanay waantoomayn waidaa maa unzilat markii la dejiyo suuratun suurad nadara wuu eegi munaafiqiinta bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale saasa isu dhawr waxay moodi iyaga in la sheegoo la fadaxayn waxay iseeg hal yaraakum waxay u jeedaa hal yaraakum bal inuu idin arko min axadin qofna uma sarafuu way gadoomayaan lama gadoomay markay aayaddu soo degto iyo iseegi horta iyagiyo hareerahay eegi bal in ruuxuuni arko markaa ruuxuuni markuu arko jiriidacada iyo dee naxdinta ku dhacday markaa hoostay ka dusayaan oo uma sarafuu waa laba macnay samayn way dhaqaaqayaan horta xaqii bay ka sarfoomayaan oo ma fahmayaan midda kale hoostay ka dusi yatasallaluuna minkum liwaada way ka dusayaanoo waxa weeye si ayna u dhegaysanino in la fadeexeeyay ka yaaban yihiin oo hebel munaafiq baa tahay la yidhaah waidaa maa markii la dejiyo suuratun suurad nadara wuu eegi bacduhum qaarkood ilaa bacdi qaarka kale hal yaraakum bal inuu idin arko min axadin qof uma sarfuu way gadoomayaan oo meeshaba way ka tegeen xaqiina way gadgadoomi sarafallaahu allaa gadiyey quluubahum qalbiyaalkooda ilaahay baa xaqa ka gadiyey biannahum bisababi annahum iyo qoomu qoom wilaayafkuuna waxba garanay qofku hadduu jaahil yahay dee waxba u dhici maayaan ilaahay baa qalbi markay iyagu xaqii ka gadoomeen yaa ilaahay abaal uga dhigay inuuna fahamsiinin oo meesha ka tagaan sarafallah allaa ka leexiyey quluubahum qalbiyaalkooda maxaa loo qm qm laa yafqahuna an wax fahmani dembiga dembi baa ka dhashay dembiga dembi baa ka dhashay daacadana daaca ka dhalata nabig wuxuu yihi qofkii ku camal falow masalada uu yaqaano ta uuna aqoonin cilmigeeda alla u fura fahmigiisa waasic noqon wallaahi waa wax lahuba waa wax lahuba waay laqad jaakum waxaa idiin yimid laamta laamulqasam baa la yidhi haddaan in yar icraabta ku leexdo qadana taxqiiq baa la yidhaha markay maadiga gasho marka culimadii hore ee culimada koonfur ka timid laqad xaqiiqe bay dhihi jireen anaguna waxaanu nidhahnaa xaraf gaar nooma laqbeeyo ee xaraf wuxuu ku jiraa la raaciyo xaraf gaar macno uma sameeyo kelimatun dalad calaa macna fii kayriha wey laqad jaa'akum xaqiiq ahaan waxaa idinku yimid rasuulun rasuulo min anfusikum naftiina ka luqadiisa iyo dhalashadiisa taqaana casiizun ay qaali ku tahay alayhi dushiisa maa canitum wixii idin dhibay way ku adagtahay wuxuu idin dhibaya in dhibaata idinku dhacdo xariisun wuxuu ku dadaali calaykum dushiina inaad khayr heshaan xariisun wuu ku dadaali calaykum dushiina bilmuminiina muminiinta yuu ku dadaali muminiinta inay hanuunaan ra-uufun naxariis badan nabiylahi maxamed raxiimun oo naxariis xariisun calaykum bilmuminiinadu xagga dambay raacsanta laqad jaaakum xaqiiq ahaan waxaa idin yimid rasuulun rasuul min anfusikum laqad jaakum waxaa idin yimid rasuulun rasuulo min anfusikum naftinkaa dhalashadiisa taqaanaan casiizun ay ku adag tahay caleyhi dushiisa macanitum waxa idin dhibaya ee canatukum baa ku adag maadama sariyaa layidha xariisun ku dadaal badan calaykum dushiina inaad hanuuntaan buu ku dadaalayaa nabigu ra-uufun u naxariis badan bilmuminiina muminiinta raxiimun oo naxariista faintawallow hadday jeetadaan markii waxygu soo dego oo la waaniyo faqul waxaa tiraa xasbiya allah allah igu filan laa ilaaha illaa huwa isaga mooye alla kale ma jiro maxaa weeye markay xaaladdu kugu adkaato oo xaaladdu dhibaato meel walba maraysa ila nabiyllahi maxamed balaaya ku adkaatayo yani dad fara badan oo ka soo horjeedaa jira xasbi allah baa la dhihi markay xaadal kugu adagtay xasbi allah baa la dhahay fainta wallow hadday jeetadaan oy xaqa diidaan faqul waxaa tidhaa xasbiy allaahu allah baa igu filan xasbii kaafigaygu allah dan kala laqbayna de xasbiy allah allah baa igu filan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiri ilaa huwa isaga mooyaane calayhi isaga dushiisaan tawakaltu tala saarano taladayda u dhiibi allah subxaanau wa tacaala calayhi tawakaltu wa huwa allana rabulcarshi carshiga rabbigiisi wey alcadiimi ee weynaa waxaa rabulcarshi loo yidhi khalaa'iqdao dhan ba allah u rabbi ahe khalaaqda ka ugu weyn weeye carshiga waxaa weeye kursiga markii loo egayo carsiga waa bar yaroo meel ku taalla samo samooyinka iyo ardada iyo haddii laiswada dabageliyo oo carshiga loo eego waa wax yar oon qiimad lahayn wahuwa alle rabulcarshi carshiga rabbigiisi weeye carshigii alcadiimi ee weynaa wallahu subxaana wa tacaala alam